asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh maktabadda islaamiga ah ee maanta waxay idiin soo gudbinaysaa darsigii afar iyo soddonaad ee kitaabka kitaabu الtawxiid lishaykh moxamed ibn cabdilwahaab sal allahuma wslim cla nabiyina muxamedi wcla aalihi wsaxbihi ajmaciin ama bacd aada allah wuxuu u yahay man saba raddii cayda addahra sabanka ruuxii cayay faqad aada allaha alla ayuu dhibay subxaana watacaala taasuu baabu yahay macnaha dahriga waxaa laga wadaa waktiga iyo sabanka laga wadaa ninkii marka aflagaadeeyo oo caaya waxaasi ilaahay buu dhibay subxaana watacaala sidaas wixii kusoo arooray buu baab u yahay wa qawli llahi tacaala ilaahay odhahdiisa ayuu baab u yahay uu yihi wa qaluu ma hiya ilaa xayaatuna addunyaa namuutu wanaxya wamaa yuhlikunaa ila addahru wamaa lahum bidalika min cilmin in hum ilaa yadunnuun wa qaaluu waxay yidhahdeen nimankii dahriyiinta ahaa maa hiya noloshu ma aha ilaa xayaatunaa noloshanadi mooyaane addunyaa ee dhow waa noloshan uun haddaan ku jirno adduunyo namuutu waanu dhiman wanaxyaa waanu noolaan wamaa yuhlikunaa namana halaagayo nama baabi'inayo ila adahru waktiga iyo zamanka mooye wax kale nama halaagayo wamaa lahum uma sugnaanin buu alla leeyahay nimankaa bidaalika arrinka ay yidhaahdeen min cilmin wax aqoona uma ay laha in hum maahum mana aynan ahaanin ilaa yadunnuuna kuwa iska mala awaalaya mooy wax kale ma ah way iska malaynayaan macnaha baabku waxa uu ku saabsan yahay ilaahay subxaana watacaala waxyaalaha makhluuqaadkiisa waxaa ka mid ah zamanka iyo waktiga ayaa ka mid ah waxaa jiray marka niman gaalo ah oo la odhan jiray malaaxida ah, mulxidiin la odhan jiray ama dahriyiin la odhan jiray waxay rumaysnaayeen adduunka waxaa maamulaya zamanka maamulaya waktiga ayaa adduunka maamulaya waxyaalahan dhacdooyinka ee khayrka ama sharka ah ee adduunka ka dhacaya waxaa keenaya zamanka keenaya taqriiban waxay isku dhow yihiin nimankan la yidhahdo hadda abiiciyiinta la yidhahdo ama shaaiciyiinta la dhihi jiray ee dhihi jiray laa ilaaha walxayaatu maadda mabda'a rumaysnaa yani noloshu waa uun maaddo waay waxa adduunka la rogrogayana waa dabeeco yani waa uun zamankaa unbay ka dhignaayeen nimankaasi marka isku mabda dhawaayeen qolyo noocaasaa jiray qolo kale waxaa jirtay oo carabta u badnaa oo iyagu rumaysnaa yani zabanka dhexdiisa ila zamanku waa maalmihii iyo habeenkii iyo saacadihii iyo kuwa wey iyo sanadkii sabanka dhexdiisa waxyaalaha dhacaya ee ilaahay uu ridaya subxaana wa tacaala uu keenayo ama khayr ama shar ah ayaa waxay ku eedayn jireen zamanka laftiisay ku eedayn jireen markaasay aflagaadeyn jireen oo caayi jireen oo waxay dhihi jireen waa saban inkaar qaba oo kale waa saman dhibaato saasoo kaleeta ah yaani wixii dhacay ee dhibaato ku dhacay ayay macnaha zamanka u qabsan jireen qolyahaasaa marka laga hadlayaa meesho zamanku wax ma sameeyo waa un weel gudihiisa wax ku dhacaanu bas wixii ilaahay subxaana watacaala uu rido unbaa dhexdiisa ku dhaca laakiin isaga waxba ma sameeyo raadna kuma laha caayitaankiisa isaga la caayayana ilaahay oo la caayo yay ka dhigan tahay macnaa aslagaada ilaahay loo geystay bay ka dhigan tahay saasaa la fahansiin rabaa marka sabanka wax ka sheegiisa ayaa laba macno leh ama saddex ba dhe markuu ruuxu eedeynayo zamanka in uu yani uu ka waran keliya ujeedadiisu ay tahay sida masalan waxa weeyaan yani waxaa tidhi waxaan ku rafaadnay maanta kulaylka qoraxda ama yani qabowga maanta waa maalin qabow waa maalin kulul waa sanad abaar ah sidaas oo kaleeto mujarad ikhbaar iyo waramid keliyata hadday ujeedadaadu tahay way iska banaantah waa kii nabiyullaahi luut calayhi salaam y ah haadaa yawmun casiib waa kii odhan jiray waa maalin daran wey macnaha marka haddii uun warbixin uun keliyata ujeedadu ay tahay dhib ma leh haddiise laakiin zamanka ruuxu uu eedaynayo waxyaalihii dhacay na uu isaga uu saarayo una aflagaadaynayo inuu isagu yahay wixii sameeyey waxyaalaha waxa ka dambeeya inuu isagu yahay haddii sidaa uu eedaynaya waa gaalnimo waa kufri waayo maxaa yeelay ruuxaas wuxuu rumeeyey ilaahay mooye cid kaloo wax samaysa oo wax keenta wax bedasho inay jirto haddii aynan heerkaa gaadhsiisnayn oo masalan zamankii iyo waktigii ruuxu wuxuu u eedaynayaa waxyaalahan dhacayaa isaga dhexdiisa ku dhacaya yani ama habeen bay dhexdhici ama maalin bay dhexdhici ama macnaa waxa weye zamankii unbay un waxyaaluhu dhexdooda dhexdiisa dhexen marka waxyaalihii dhacay weelkii ay dhexdiisa ku dhaceen iyo meeshii ay dhexdeeda ku dhaceen ayuu daraaddeed buu u eedaynaya zamanku inuu saa yahay daraaddeed buu u eedaynaya taasina waa xaaraam laakiin darajada shirkiga oo tii horeo kale ma gaadhsiisna saasaa loo kala qaada macna wa qaaluu waxay yidhahdeen maa hiya noloshu maynan ahaanin ilaa xayaatunaa noloshanada addunya ee dhow mooyaane yacni nololi waa tan un nolol ka dambaysa ma jirtay leeyihi haddii tan la dhaafana soddonboo lagu soo laaban ama laisku soo celin doona ma jirto aakhira macnaha beeninaya namuutu waanu geeriyoon wanaxyaa waxay ka wadaan daahirka say hadda u taallo aayadda u taallo namuutu wanaxyaa waxaa laga yaabaa inay dadka qaar ka fahmaan namuutu waanu geeriyoonoo adduunkaanu dhaafi wanaxyaa haddana waanu soo noolaan oo adduunka noloshii baan mar laba dib ugu soo laabanayna taasi waaba tay ee waxaa laga wadaa naxyaa wanamuut adduunka intii naloogu talagalaannu ku noolaan kadibna waanu geeriyoon geeridaana wax ka dambeeya male saa macnaheed waxa weeye namuutu wanaxyaa xarafka isku cadfay ee isku xidhayo waa wow wawdana horaan usoo sheegnay luqada carabiga ma keento sida labada shay ay u kala horeeyaan xukunkooduna inuu kala horeeyo ma keenayso waxaa laga yaaba ka dambe inuu horeeyo ficlan saa wey had oo waxay leeyihiin naxyaa namuut saasay ka wadaan adduunkaanu ku noolaan waan mawdkan kadaata meesha ay ku sheegayaanna waa mawdka caadigii la dhinto wey macana ayib wamaa yuhlikunaa nama halaagayay odhanayaan ila dahru zamanka mooye wax kaloona halaagaya ma jiro falasifo wey niman falsafiyiin oo macnaa waxa weye mabdaa rumaysnaa bay ahayd wamaa lahum ma sugnaani bidalika arrinkaasi min cilmin wax garasho iyo cilmiya uma ay lahaa yani niman xujo wax ku dhisaya oo daliil wax ku dhisay ma ah in hum maahum ma aysan ahanin ilaa yadunnuuna kuwo ismoodsiinaya mooyaane mala awaale eh, iyo tuhmo unbay wax ku dhiseene laakiin niman xaqiiqahaya ma ah wa fi saxiix saxiixa waxaa kusoo arooray can abi hurayrata abu hurayrana laga warinaya can nabi sal lay slam nabigana uu ka warinaya qaala inuu nabigu yihi salawatullahi wasalaamu caleyh <clears throat> qaala allahu tacaala alla wuxuu yidhi yu'diinii waxaa idhibaya ibnu aadam ibnu aadam wuu idhibayaa maxaa le yasubu wuxuu caayayaa addahra waktiga zamanku caay wa ana aniguna addahru ay mudabbiru dahri zamanka midkii maamulayay baan ahay uqallibu waxaan rogayaa alleyla habeenka iyo wanahaara maalinta xadiid lqudsi wey xadiidkan waa xadiid ilaahi subxana wa tacaala hadalkiisii oo toos ah yuu nabigu inoo soo tabinayaa salawatullahi wasalaamu caleyh ibnu aadam baa idhibi buu alla leeyahy wa watacaala waxaa kala jira luqada carabiga ah yani adaa iyo iyo dur baa kala jira adaaga waxa weeyaan wax dhib ahoo adiga lafahaga ku gaadhaya ma jiro laakiin shaygaad karahaysanaysaa adaa masalan waxa weeye wax qarmuun baa kuu uray oo kale tata bihi waad ku dhibaatoonoo yani waa waad necibto waad necbaysani laakiin wax jirkaaga soo gaadhaya ama wax macnaha waxa weyaan yani nabar oo ku gaadhaya ama wax darar oo ku gaadhaya ma uu jiro macnaha sidaas wey maanaa waxaad karaahaysataad aragtay waad necbaysan laakiin wax dhiboo kusoo gaadhaya ma uu jiro aadaa baa la yidhahdaa kaas dararkana waxaa la yidhahdaa in lafahaaga wax soo gaadhaan xoolahaaga wax soo gaadhaan ilmahaaga wax soo gaadhaan darar baa la yidhahdaa marka qur-aanka iyo sunnada waxaa kusoo arooray ilaahay subxaana watacaala isu tiiriyay waxa la yihahda adaa yaani addoommada waxyaalahay ku kacayaan wuu dhibsadaa ee xun ilahi subxaana wa tacaala ina aladiina waladiina yuduna maaa yu'duuna allaha warasuula soomaalia yani ilaahay iyo rasuulkiisa dhibaya ma aha ilaahay baad dhib wax u geysan kartaani laakiin waxyaalo badanood ku kacaysaan buu ilaahay necab yahay subxaana wa tacala oo dhibsanaya macna dhibsanaya tanna sidii oo kale marka ibni aadamku laakiin durka waxa la yidhaahdo ilaahay subxaana watacaala qur-aanka iyo sunnada midna isagoo isu tiiriyey kuma soo aroorin bal diiddaa kusoo aroortay waatii xadiidka saxiixa ahaa yani addoommadaydiiow inakum lan tabluguu durii fataduruunii dhibkayga ma gaari kartaan oo marka aad dhibtaan bu alla leey subxana wataala xadiisulqudsiga marka ilaahay dhib looma geysan karayo laakiin waxaa laga wadaa rabbi waxaad ku kacaysaan buu necbaysanaya macna ibni aadam marka ibni aadamku waa idhibayaa bu alla leeya subxana tacaala waa ka see buu kuu dhibaya wy macnaha wuxuu leeya qaabkiibaa marka la fasiray oo jumladan ay yasubu dahra waa jumla tafsiiriya waay waxay fasiraysaa qaabka dhibkaasi u yahay yasubu dahra zamanka ayuu caayaya zamanka ayuu wax ka sheegay ibni aadamkii ayib wa ana dahru aniguna zamanka kii maamulayay baan ahay ana dahrudaas magac ilaahay ma aha oo magacyada ilaahay dahri ka mid ma aha laba sababood buu uga mid ma aha waa midda koobaad ee xadiidka siyaaqiisa iyo lafdigiisa haddaad fiirisaan qoladan la eedeynahayo ee zamanka eedeynaysahay magaca ilaahay mayna eedaynin magaca ilaahay oo magacyadiisa kamida wax kamayna sheegin isagaana abuuro oon haysanaa oo aanu dhaleecaynanana ma ay laha sidaa daraaddeed siyaaqa xadiidku wuxuu kutusayaa inuusan dahrigu magac ilaahayn laakiin zamanka oo darafkii xawaadista dhacaysay meeshii dhexdiisa ay ka dhacayeen ah ka inuu yahay macna taas waa mid midda labaad ee diidaysa waxay tahay ilaahay subxaana watacaala asmaadiisu kulliga kulligeed waa xusna waay asmaa llahi kullaha xusna xusna macnaheed waxa weeye macno aada u qiimo badan bay kutusaysaa macno aada u qiimo badan bay kutusaysa ilaahay magacyadiisa mid jaamid ah ka maama magacyaha jaamidka waxa waa magacyaha aan ku kutusayn wax macno aan kutusayn wax macno ay kutusayaan ma ay jirto jaamid baa la yidhahda magacyaha noocaas oo kalea ah, ilaahay subxaana tacaala maba lahaba walilahi alasmaa lxusna haddii ilaahay magac loo sheego macnahaasi sifuu faa'ideynaya sifadaase uu faa'iideynayana waa sifo aada u sarraysa wey laakiin magaca jaamid oon macnaba laga fahmayn ilahay maba yeeshaba subxana wa tacaala dahrina waa magac jaamid a ahay wuxuu magac u yahay yani waktiga ayuu magac u yahay habeenkiiyo maalinta ayuu magac u yahay magac keliyata wey lakin wax macnoo laga faaidaysanaya ma jiro sifaadka ilahay marka kamid maha subxana wa tacaala asmaadiisana kamid maaha dahrigu waxaa intaa dheer oo sii cadaynaya uqalibu leyla wanahaara ka dambaysaa sii cadaynaysa waxaa laga wadaa marka ana dahru yani ana mudabiru wamusarifu dahri zamanka anigaa maamulayo rogrogaya waxyaalaha dhexdiisa dhacayana anaa keenaya anaa wada sidaa waxaa kutusaya in taqdiirkaasi meesha ku jiro jumlada dambe oo maxaa la yidhi uqalibu leyla wanahaar habeenkiiyo maalintan rogrogaa dahrigu waa un habeenkiiy maalinta habeenkiiy maalinta waa un dahrigii waay macnaha dahrigan rogrogaa tafsiir waxay u tahay ana dahru bay tafsiir u tahay saas way macnaha marka waxaa laga wadaa yani zamanka waxa dhexdiisa dhacaya ee ama khayr ama shar ah ee addoommada qaarkood inay ka xanaaqaan oo zamankii ku eedeeyaan iyo waktigii laga yaabo nin cidda keenaysa aniga wey zamanka laftiisiina anaa keenay wixii marka la eedeeyo wixii anigu aan sameeyey anigiibaa marka la dhibaya wey macnaha anigii ayay arrintaasi ugu dhacaysaayo aflagaadada iyo caydaas iyo waa mid aniga la ii geysanayo saas wey macna qaala allahu tacala alla wuxuu yihi yudinii waxaa idhibaya ibnu aadam ina aadam baa idhibaya ay yasubu wuxuu caayaya addahra zamanka ayuu caayaya oo aflagaadina wax ka sheegaya wa ana aniguna addahru ay mudabiru dahri zamanka midka maamulo ayaan ahay oo rogroga uqallibu waxaan rogrogaa alleyla habeenka iyo wanahaara maalintaba anaa rogroga waxyaalaha dhexdooda dhacayana anaa rogrogayo keenay wa fii riwaayatin waxay idhi laa tasubu ha caayina addahra zamanka ha caayina fa ina allaha alle huwa isagu addahru waxaa laga wadaa fa ina allaha alle huwa isagu mudabiru dahri zamanka midka maamulo wey maana zamanka isagaa maamule oo rabbi baa u taliye ilaahay makhluuqaadkiisaas iyo oo uu zamanku ka mid yahay iyo waxyaalaha zamanka dhexdiisa dhacaya ka daaya aflagaadada iyo cayda wey macana maxaa yeelay waxaad adigu samaysay oo gacantaada aada ku samaysay haddaad guri dhisato walilahi almathalu lacla aan kaba soo qaadno muhandis baata guri baad dhistay gurigii marka intaad isku hawshay aada dhamaysay yaa inta saa loo fiiriya baa la yidhi war intaasoo fangurood buu leeyahy intaasoo ceebood buu leeyahy gurigu ma dhisno oo kan oo gurigii unbaaba ceeb cayd loo qaatayba adigii cayda yani gurigaagii aada dhistay loo qaatee la cayayay adigay kusoo gaadhaysaa sooma macnaha farsamadaadii baa xumayd wey farsamadii ninka dhisay ayaa nin xun ahaa oo aan wax garanaynin oo macnaha waxa weyaan aan muhandis kuman ahayn sidaasay noqonaysaa macnaha marka ilaahay subxaana watacaala waxyaalaha dhacdooyinka uu keenayo markaad wax ka sheegaysaan isagaad wax ka sheegteen wey macana maxaa yeele isaga waxaan keenayo maamulaya maana cid kale ma maamulin laa tasubu dahra faina allaha alla huwa isagu mudabir wamusarifu dahri zamanka isagaa maamula alla subxaana watacaala sidaa daraaddeed ka daayaha cayne fiihi masaail baabkan masaail dhowra ku jirta alulaa masalada koobaad waxa wey annahyu reebitaan layska reebo can sabi dahri zamankoo la caayo athaaniyatu masalada labaad tasmiyatu ku magacaabidiisa arinkaa lagu magacaabo ada allah dhib ilaahay la dhibay loogu magacaabo athaalithatu masalada saddexaad atamulu ufiirsi wey fii qawlihi loo fiirsado faina allah huwa dahru jumladaasoo loo fiirsado oo waxaa laga wadaa faina allaha huwa musarifu dahri zamanka isagaa rogroga oo maamula alla subxana watacaala alraabicatu midda ah afraadi waxa weeye annahu qad yakuunu inuu hada laga yaaba ruuxii saaban mid caayaya oo aflagaadeynaya walow lam yaqsiduu yuusan uba qastinba biqalbi qalbigiisa uusan ulaba qastin xataa qalbigiisa hadduusan ula qastin oo uusan qalbigiisa ilaahay cays lahayn mafcuulaadkiisi iyo waxyaaluhu sameeyeyna uu wax ka shaqeeyahay isagoo ilaahay cay oo kalu ka dhiga walow qalbigiisa yan saasba ku jirin inay saasi noqotaa laga yaabaa saasuu le macana ayb baabu tasami biqaadi lqudaat wuxuu baab yahay in laysku magacaabo qaadigii qudaada xaakimkii madaxii madaxda oo kale xaakimtii xukaamta oo kale yani magacyahaasoo laysu bixiyo munaasabada baabkan uu meesha sheekhu keena waxa weeye magacyaha qaarkooda waxaa jira ilaahay la gooniyahay subxaana wa tacaala wuxuu kutusayaa magacaas oo faa macno aada u sarreeya macnahaasoo makhluuqba uusan yeelan karin ninkii marka magacaa la baxa ama loo bixiyo raalli ku noqo ama cid la baxday uguba yeedho oo raalli ku ah ciddaasaa marka laga hadlaya sababkuna waxa weeye wax ilaahay lahaa oo uu gooni ahaa ayaad macnaha wadaag la samaysay shirki wey marka kitaabu tawxiid bayna ku jirnay marka baabu atasami magacaabid buu baabu yahay biqaadi lqudaati laysku magacaabo wanaxwihi iyo wixii lamid ah qaadi lqudaat waxaa lamid ah xaakimu lxukaam oo kale in la yidhahdo xukaamta macnaha inta talisa kii u talin jiray inta garsoorta kii ugu garsoor badnaa saasoo kale macnaha suldaanu salaadiin oo kaleeto salaadiinta oo dhan suldaankoodii in la yidhaahdo kuwaasoo kalea la mida macnaha qaadi lqudaat wa fi saxiixi saxiixa waxaa ku arooray can abi hurayratan laga warinaya radia allahu canhu yani saxiix buhaari iyo muslim waay labada saxiiba waay can inabiy sal lay sl nabiga waxaa laga warinaya wuxuu ka warinaya abu hureyra qaala inuu nabigu yihi ina akhnaca ismin magac ka ugu liita cinda allahi ilaahay agtiisa rajulu nin wey oo tasamaa isu magacaabay bimalk melika alamlaak boqorkii boqorada laa malika boqor ma jiro ila allahu alla mooyaane nin magacaa isu bixiyey yaa magaciisu ugu liitaa magacyaha inta jira saasuu nabigu le salawatulli waslamu caleyh macnaa waxaa laga wadaa melik alamlaak boqorkii waxyaalaha la mulkiyo oo dhan wax alla waxa la hanto mulki gala kii boqor u wada ahaa baabkana sheekhu muxuu inooga dhigay qaadi lqudaat naskii xadiidka muusan baabayn marka laakiin mid lamid ah maana qaadi lqudaat iyo malik lamlaak iyo xaakim alxukaam iyo suldaanu salaatiin iyo shaahda soo socotay iyo kulli waa isku macno sababta loo diidan yahayna waa la cadeeyo laa maalika ila allah boqorka xaqa ah ee wax walba gacantiisa ay ku jiraan ee maamulaan waa alle keligii subxaana watacaala inta kale ee boqornimada ama madaxnimada sheeganaysa ama inay wax maamulaan sheeganayaan ama mulkigay sheeganayaan baaba naaqis ah oo wuu kala dhiman yahayo maalin buu soo galay mulkiga maalinna wuu dhaafi doonaa waa wax naaqisa marka waa ergiso oo ilaahay subxaanahu watacaala macnaha waxa weye wuxuu gacanta u geliye weyo yani waxa weye markii la doonaa laga dhaafin oo laga qaadin ama meehe waaba shay maxduudaba waaba xadidan yaho waa kooban yahay mulkiga uu sheeganaya dhulka meel kamid ku kooban yahay adoomada qaar kamid ku kooban yahay oo weliba aada u xadidan laakiin wax yani intuu ilaahay abuuray oo dhan wada gaadhay ama in badanoo kamida gaadhaya maaha waa wax kooban wey macanaha waana kooban yahay wax joogayo daa'imanayana maaha waxa sidaas oo kale a ah marka isla gaadho meesha ilaahay subxaana watacaala macnaha aad oo kaleeto intaad isgeyso magacii uu lahaan jiro o dhan aada isu xambaariso dibta siiso taasaa la diidaya manaa maadan gaain w halkaa hasweyneynin hasweyneyni maadan gaadhin boqorada boqor umatihid boqorada ilahay baa boqor ah subxaana watacaala waxa la hanto oo dhanna ilaahay baa subxaana watacaala mulkigiisay ku jiraan inta wax xugmisana ilaahay baa xaakimkooda ah salaadiintao dhanna ilaahay baa suldaankoodii ah ee adigu jooji magacii ilaahaylaha subxaana watacaala hala qabsanina macnaha saas wey marka ina aknaca ismin aknaca waxaa la yidhahdaa waa awdaca ismin magaca ka ugu liito ugu hooseeyo wey waxaa lagula tacaamulay bay dhahan yani atacaamulu almucaamalatu binaqiidi lqasdi bay la yidhahda isagu muxuu rabay inuu isku weyneysiiyo soo ma inuu isku sarraysiiyo ilaahayna subxaana watacaala wuxuu kula dhaqmay niyadiisa lidkeed oo meeshuu weyneysiin iyo inuu ku saramaro ku doonahayay kii ugu hoseeyey buu ilahay ka dhigay subxana watacaala magacii uu doonayo inuu magacyaha kuwa u sarreeya ka dhigto kuwa ugu liita ilahay miisaankiisa laga dhigay awdacu ismin aqnacu ismin magac ugu liita cinda allahi ilahay agtiisa iyo miisaankiisa xukunkiisa rajulu nin wey oo tasamaa isku magacaabay melik alamlaak yani waxyaalaha la mulkiyo boqorkoodii ama boqorada boqorkoodii laa maalika tani waa cillada loo diidanya laa maalika boqor ma jiro ila allahu alla mooye culimada qaar ba marka waxay isweydiinayaan haddii la xadido oo ama meel gobol lagu xadimo ama dhulka qaar ka mid ah, ama addoommada qaar ka mid ah lagu xadido ma asaxaysaa matala haddii la yidhaahdo qaadi lqudaat fi lfiqhi oo kale waa fanni culumta ka mid ah lagu xadiday qaadi lqudaati masalan yani waxaa la odhanaya fi somaal oo kale yani qaadigii qudaada soomaaliyeed oo kaleeto meel baa lagu xadiday qaadi qudaati bani fulan ree hebel qudaadoodo dhan kii qaadiga u ah sidaa haddii loo soo xadido oo ama meel lagu xadida ama addoommada qaar ka mida lagu xadiday ma asaxaysaa su-aashaasaa la isweydiinaya sheekh ibnu cuthaymiin wuxuu leeyahay xafidahullah in way banaan tahay bule dhib male sa haddii loo xadido dhib male maxaa yeele waxaa meesha ka baxaya u ekaanshihii ilaahay magaciisa uu u ekaa uu goonida leeyahay u ekaanshihaa meesha ka baxay haddii la qaydo oo meel lagu qaydo ama daaifa min annaas lagu qaydo markaasi waa ka baxaysaa bule macnaa waxa wey mancigii waa ka baxaysaa laakiin mar walba waxa fiican buu haddana leeyahay in laiska badaayo ayib sababka loo diidaya marka laa maalika maalik boqor xaqiiqiya ma jiro ila allahu alla mooye waxa kaloo dhan boqornimada la sheeganaya waa mid un macnaha waxa weyaan maaragtay aan daa'imayni waayo qaala sufyaan wuxuu yihi sufyaan ibnu cuyayna milu shahanshaah oo kale way shahanshaah shahanshaah macnaha melikulmlaak oo kale waay melikulmuluk ama melikulmlaak oo kale waay waana luqada farisiga luqada furus waa macnaa luqadan yani iraniyiinta kuwaasa furusta la yidhaha luqada furus waaye marka waxay ka dhigan tahay shaahan shaah waa boqor marka la jamciyana shaahan bay noqotaa marka shaahan shaah boqorkii boqoraday noqonaysa oo iyagu mudaaf ileyga hormariyaan luqadooda mudaaf ileygaa la hormariya asalku waxaa in yidhahdaan shaah shaahan luqada carabiga hadii lagu qiyaaso laakiin luqooyinku isku mid maa mudaaf ileyga iyagu hormariyaano shaahan shaah waa boqorkii boqorada wey maana kii hore o kale ah marka kuwaasaa lamid ah. marka wuxuu ina dareensiinayaa sufyaan luqadu miday dooniba ha noqoto ama soomaali ku dhe ama ingiriis ku dhe ama farisi ku dhe ama carabi ku dhe macnuhu hadduuba macnaha faa kelimadu luqaday dooniba ha ahaatee lama ogola way macna saasuu faa wa fii riwaayatin waxay ahayd riwaayad kaleo xadiid kusoo aroortay akyadu rajulin ninka loogu cadho badan yahay cala allahi alla dushi yawma alqiyaamati maalinta qiyaamada wa akhbasihi ragka ugu xun makhluuq ilaahay ka ugu liitaayey rajulun tasamaa melika alamlaag bay macanaha nin isku magacaabay boqorkii boqorada boqorkii boqorada nin isku magacaabay baa maalinta qiyaamada ilaahay agtiisa ugu liita ilaahay agtiisana loogu cadho badan yahy loogu necab yahay macana saas wey macnaha waxaa la doonayaa in la tawaaduco magac isweyneyn iyo kibir iyo qab uu ku jiro ilahay ma jecla subxaana watacaala ninka la baxayna ma jeclo laakiin muxuu jecel yahay magac uu ku jiro isliidid iyo muujisi oo addoonku muujisanayo inuu addoon yahay baahan saas daraaddeed baa axabu lasmaa ila allahi ay u tahay cabdullaahi wa cabduraxmaan leanna waxaa ka muuqda inuu addoon yahay alla inuu addoon u yahay bay labada muujinayaan labada macna waxa weeye magacba muujinaya magacii marka addoonnimo iyo isliidid iyo tabartaadood garato iyo qadarkaagood garato ku salaysan waa magacyaha ilahay jecelya subxana watacaala magac isla weynan iyo inaad laacdo meelo aadan gaarin iyo kibir ku salaysanna waa magacyaha ilahay necab subxana watacaala saas wey maana maxaa yeele isliididaasaa la doonaya qawluhu odhahdiisa oo xadiidka dhexdiisa ku yidhi anac yani wuxuu ka wadaa awdac awdac iyo anacna liidnaa wey maanaha ka ugu liitaa saasaa laga wadaa marka isla weynankaasaa la doonaya qalbiga in laga saaro ha jeclaysanan waxaa la yidhahda isla weynan oo dhan isla weynan oo dhan iyo isweyneysiin iyo in lagu weyneeyo toona ha jeclaysanan yani waxaa kusoo arortay xadiista nabiga sal lla alay slam ammaan in lagu ammaano oo lagu sheegsheego sheego ka ku sheeg sheegahayana waa ku xumeeye kuma hagaajin adiguna ha isu bogin haddii wax lagu ammaano oo macnaha lagu sheegsheego sheego ha jeclaysan ta kale ha jeclaysanan dadku inay ku istaagaan oo fadhiga lagaaga kaco oo lagu qadariyo ha jeclaysanan horaan usoo warnay oo xaggan kusoo sheegnay macna maxaa yeele waxoogaa waxaa ku yari jira qalbigaago yani wax hunguriyeynaya hungurigaasaa lagu diidanya fiihi masaa'il waxay culimadu marka ay ka hadlaan sidoo kale asmaam fara badan oo gadaal ka timid asmaam fara badan oo culimadu ay isku magacaabaan sida masalan waxa weeye shihaabudiin oo kale iyo muxiyudiin oo kale iyo nuuruddiin oo kale iyo yani waxa weye shaykhulislaam oo kale iyo magacyahaasay ka hadlaan oo iyaga laftooda waxaa la leeyahay magacyo cahdigii salafka jiri jiray maaha waxaa la bixi lahaa hadday fiicnaani ku jirto oo qadarin ay leedahay oy qiimo leedahay waxaa la bixi lahaa saxaabadii nabiga sal alay slam abubakr sidiiq iyo cumar iyo cusmaan iyo raggaasaa loo bixi lahaa saa daraadeed baa culamada qaarkood aad bay u karaahaysan jireen wuxuu sheekh yani waxa weyaan shekhul islaam ibnu tamiya wuxuu nici jiray in la yidhaahdo xataa taqiyudiin wuxuu dhihi jiray dadkayga unbaa bixiyey wayna faafday ma jeclaan jirin sheikhulislaam ibnu taymiyana waaba ka dambeeyaan malanaya taqriiban magacaasoo la yidhaahdo sidoo kaleeto rag badan baa nacibaysan jiray magacyaha noocan oo kaleeta aada u necbaa marka yani waa laga fiican yahay waa laga fiican yahay macnaha addoonku inuu macnaha waxa weye dacfigiisa qirto saasa fiican si meel walba uu gaadhaba fiihi masaail baabkan masaa-il dhowraa ah ku jirta al masalada koowaad waxa weeye annahyu reebitaan can itasami layska reebo magacaabid laysku magacaabo bimeliki lamlaak magacaasoo lala baxo layska reebo athaaniyatu masalada labaadi waxa weeye inamaa fi macnaahu wixii la macno ah kelimad wixii meliki lamlaak la macno ah milow isagoo kaleeta wey kamaa qaala sufyaanu sidii subaanb sufyaanba uu sheegay kelimada meliku lamlaak uun xarfaha uun looma jeede macnahay tutusaysaa loola jeeda kelimadii walba iyo waadhi walba macnahaasoo kale faa'idaysana lama ogola wy macana afaalidatun masalada saddexaad waxa weeye altafatunu in la fahmo litakliidi adkaynta fii hada arrinkaa la adkeeyo wanaxwi wixii lamid arrinkaas si adag adkaynta loo adkeeyey loo diiday oo bal si fiican loo fahmo maca alqaci iyadoo weliba la goynayo biana alqalba qalbigu lam yaqsid inuusan uqastin macnaahu macnihiisa inuusan uqastin macnaha dadka melikul amlaag la baxaya iyo boqorkii boqorada iyo xaakimkii xukaamta iyo la baxaya iyo qaadigii qudaada qalbigooda kuma jirto marnaba in alla inta taliso oo dhan baad u talisaan meel al meeshay joogaan qalbiga kuma jirto oo ilaahay isgarab dhiga oo isla sima oo magac ilaahay lahaa wax ka qaata isma laha maba gaari karaan inaysan gaari karin is ogyihiin qalbiga kuma jirto laakiin maxaa la diidan yahay afkaa xataa loo diidan yahay il macnaha waxa weeyaan waxyaalihii ta kale waxaa la diidan yahay kan la baxaya iyo yani waxoogaa kibir ah kibir iyo isla weynin bay ku dhalin sidaa daraaddeed walow qalbiga haba ka manaato macnaheeda saxday ku tusayso qalbigu yuusan uba qasdine lama ogola way macana oo waa la adkeeyey saas wey wuxuu leeyahay sheekh ibnu cuthaymiin wuxuu leeyahay haddii uusan ruuxu u qastin macnihii macnaha waxa weeyaan maaratay baabka inoo soo socda baabka inoo soo socda alraabicatu masalada afraadi waxa weeye atafatunu in la fahmo oo la kaso ana hada arrinkaasi liajli illahi subxaanahu ilahay dartii inuu yahay maxaa loo diidan yahay magacyahan ilahay dartii baa loo diidan yahay oo ilahay baa iskale wey macnaha waxaa loo diidan yahay ilaahay keligii baa iskale ilahay wixiisa yaan la fargelinin saasaa loo diidan yahay macnaha dad markaa qudaad fiican iyo madax fiican iyo yaa loo diidanaa magacyaha oo caadiliin ahaa kuwo fusaaq oo faajiriin ah oo yani waxa weeye dad iyo diintoona aan u aabayeelaynin wax alla waxay baabi'in karaan baabi'inaya ilahay xaggiisana gooyey marka la yidhaahdo qaadi lqudaad iyo xaakim alxukaam iyo suldaanu salaatiin iyo magacyaha noocaas oo kale marka loo bixiyo waa laba dembiyo isdul saaran way waa been iyo magacii la diidanaayo dad loo bixiyey labadaasoo isdul saara labaduna kala daran oo bee waxay ku noqonaysaa nin wuxuusan macnaha waxa wey xataa ku dhaweyn hadduu qaadi ahalla ataa waxbay aan lahay qaadi xataa maaha xaakim qubaar xataa maaha sidaas way macana inta badan magacyahana waxaa la baxa dadka aan suluuq ahaan iyo akhlaaq ahaan hagaagsanayn si ayna dadku marka uga didin oo looga cararin oo hogaankooda ayna uga hoos bixin magacyay doonayaan inay dadku haystaan magacyo raayul caamkaa la doonaya in lagu khayaamo dadkaasa inta badan la baxa lakiin ruux hadduu akhlaaq leeyahay oo dhaqan fiican yahay dadku dhaqankiisaas iyo akhlaaqdiisaasay ku xirmayaan maga magac saasaba uma baahna maana magac saasaba oo dadka uu ku siro uma baahna dadka akhlaaqdiisaa soo jiidanaysa iyo dhaqan wanaagiisa laakiin markuu dhaqan ka aradan yahay iyo akhlaaqda markaa wey markuu isleeyahay magacyo waaweyn oo dadku macnaha lagu kediyo la bax macnaha saasay u badanta baabu ixtiraami asmaa illah magacyaha ilaahay oo la ixtiraamo tacaala korhaye wa tagyiiri lismi iyo magacii in la bedelo liajli dalika ixtiraamkaa dartii in loo bedelo wuxuu baabu yahay ilahay magacyihiisa in la ixtiraamo oo la qadariyo ixtiraamka marka waxaa ka mid a magac ilaahay addoon la baxay haddii la arko in la bedelo oo magacaasi laga bedelo magac kale loo bixiyo sidaas way macana magacyaha maxaa yeele ixtiraamidda ilahay magacihiisa la ixtiraamo waa ixtiraamkiisii waay isagoo la ixtiraamay waayo magacyihiisa oo la liido ama meel lagaga dhacana isagoo meel lagaga dhacay ka dhiganta saas maana magacyaha marka laba qaybood waaye magacyaha ilaah qaar isaga mooye cid kale aysan laba bixi karinba sida allah oo kale alraxmaan oo kale rabbulcaalamiin oo kale melikul soo marna oo kale magacyo isaga oo mooye cid kale ayna la bixi karin kuwaa weeye kuwa haddii lala baxo in la bedelo ay tahay magacyo waxaa jira ilaahay uu leeyahay subxaana wa tacala laakiin addoommadu ay la bixi karaan oo waxaa ka mid a ah maalan alraxiim oo kale raxiim samiic oo kale basiir oo kale sifaadna way noqon karaan waxay magacyo loola bixi karaa markii sifada ay ku tusayaan laga qaawiyo maalan alraxiim naxariis buu ku tusaya ayadoo sifadii iyo tilmaantay kutusaysay naxariistahayd la milicsanayn yaa ruux loo bixiy araiim baa loo bixiyey isla markaa waa magaca jaamidu isaga u yahay magaca jaamidoon macno kutusaynin buu u yahay laakiin sifadii uu ahaa iyo macnuhu kutusayay waa laga jeedsaday oo loolama jeedo hadda sidaasoo kale hadii la yidhahdo matalan basiir oo kaleeto iyo samiic iyo markii sifadii iyo macnaha kutusayeen laga dhartiro oo laga qaawiyo way banaan tahay baa laleeyahay saas sifo ahaan xataa in loogu tilmaamo makhluuqana ayada lafteedu way banaantah iyagoo sifo looga dhigayo magaca looga dhigayl way banaantah macnaha oo dhilma leh oo in badan baa ilaahi subxaana watacaala uu ku sifeeyaa makhluuqaadka basiir iyo samiic iyo inay yihiin macna nabigana salawatullahi wasalaamu caleyh raxiim baa lagu sifeeyey qur-aanka dhexdiisa raxiim laakiin makhluuq lagu sifeeye alraxmaan weliga arkimaysa allah ma jiro wax lagu sifeeyey rablcaalamiin ma jiro saas maanaa marka magacyaha leeyahay loo ixtiraamo ayuu baabu yahay can abi shurayxin abu shurax waxaa laga warinaya anahu abu shurayx kaana wuxuu ahaa yukna mid loogu kinaayoodo oo kinaayo looga dhigo abalxakam magaciisa waxaa la yidhahdaa hani ibnu yaziid alkindi saxaabi buu ahaa marka kunyadiisa waxay ahayd abalxakam ayb faqaala lahu nabiyu sal lay sl nabigaa wuxuu ku yidhi ina allaha alle huwa isaga ayaa alxakamu ninka cidda inuu wax kala xugmisan mudani allah wey wa ilayhi xaggiisuna alxukmu xukumna xaggiisu u noqon xaggiisu xukum jiraa ayb fa qaala wuxuu yidhi ninkii baa odhanaya ina qawmii hadalka wuxuu ka dambeeyey su-aal buu nabigu weydiiyey salawatullhi waslamu caleyh maxaa abalxakam lagugu naanaysa maxaa macnaha waxa weye abalxakam kunyadaada looga dhigay buui fa qaala wuxuu yihi ina qawmii tolkay ida ikhtalafuu hadday isku qabtaan fii shayin waxuul hadday isku khilaafaan atownii way ii keenayaan way imaanayaan fa xakamtu baynahum markaasaan kala xugmin jiray fa markaasay ku raalli noqonayaa kull kiila alfariiqayn labada kooxood ee ishaysta mid walba waa ku qancaya marka kala xugmiyo saas daraaddeed bay abalxakam iigu bixiyeen abalxakam macnaha waxa weeyaan xukminta linkii xaqa ulahaa way macnaha kii xaqa ulahaa aabihii saasay ugu magacaabeen faqaala nabigu wuxu uri sal ly slam ma axsana hada ma axsana hada wanaag badanaa kaas maxaa wanaag badnaysiiyey yani dadka oo la heshiisiiyo oo la kala saaro famaa laka maxaa kuu sugnaaday min alwaladi carruurta xaggooda imise carruuraad leedahay qaala wuxuu yihi shurayxun wa muslimun wa cabdillaah saddexaasaan leeay qaala nabigu wuxu uhi sal lay slam faman akbaruhum kooda ugu da'weyn qaala wuxuu yihi ninkii shurayxun taasaa ugu weyn carruurta qaala nabigu wuxuu yhi sal lay slam fa anta adigu abu shurayxin abu shurax baa tahay rawahu waxaa wariya abu daawuud waayruhu xadiiku waa xadii saxiixa xadiidku waa xadiis saxiixa wa ayib xadiidku marka wuxuu ina tusayaa ninkaas abalxakam lay odhan jiray yani nin taqriiban wuxuu ahaa yani murti badan oo caqli badan oo dadka bulshadiisa markaa uu dhex joogo wixii loo keena ee laysku haysto si fiican u kala saara markuu kala saaro kadibna cid walba way ku qanci jirtay wax ishaysi iyo muran dambe ma lahaan jirin dadkiisii marka uu arrintaa u samayn jiray baa marka magacan fiican u bixiyey ama bay ubixiyeen xakamka waxaa la yidhahdaa almustaxiqu an yakuuna xaakiman cidda mudan inay xaakim noqoto ayaa xakam la yidhahda garsoore inay noqoto o addoommada kala saarto ciddaasa xakam la yidhahda marka xakamku waa ilaahay magacihiisa mid ka mida waay alxakam ilaahay magacihiisa mid ka mida waay marka wuxuu noqonayaa macnihiisa marka la fasiro yani kii alla aabba u ahaa oo kaleeto macnaha aballaahi oo kale ka dhigan tahay abalxakam waxay ka dhigan tahay aballaahi oo kaleeto alle aabihii oo kale noqonaysa macnahaasu marka macno faasida waay macno khaldan way macnaha oo xun xakamku marka ilahay baa iskale subxana wa tacala waana magacihiisa mid ka mida ta labaadna xukumka iyo addoommada uu kala garsooridiisu ilahay bay unoqonay subxana wa taala xukumka laba qaybood wey xukum kawni ah oo waxyaalaha adduunka ka dhacay ee dhacdooyinka ah oo la xukmiyo ilahay baa taa iskale iyo xukumka sharciga oo addoommada oo loo jideeyo sharciga ay ku dhaqmaan taana ilahay baa iskale subxana wa tacala marka xukum oo dhan ilaahay wuu u laabani isagaana mudan cid kaloo mudanna ma ay jirto xakamkana ilaahay baa la yidhahdaa ee magacaas hala bedela way macanaa nabigu marka waa u bedelay salawatullah waslamu aleyh wuxuu ku yidhi caruurta ad dhashay imise w waa saddex buud magacyahood shureyx iyo muslim iyo cabdullahi baa la kala yidhaha koodee ugu weyn saddexdooda shureyx baa u weyn buui adigu marka abu shureyx baa tahay buu nabigu kuyihi salawatullahi waslamu aleyh meeshii xakamka ayuu wuxuu u geliyey wiilashii wiilashiisa kii ugu da'weynaa kii curadka ahaa ayuu u geliyey macnaha carabta taqaanay qaabkanoo nagu soomaali haddaynu nahay ma naqaano ruuxu magacna waa leeyahay naanaysna waa leeyahay labadaa waxaan ahaynna waa leeyahay wax labadaa waxaan ahayn oo dheeri waxa waay ninku ama ilmo ha dhalo ama yuusan dhalin ilmo ayuu magaciisa samaysan kadibna ilmaha magaciisa buu isu tiirinaya markaasa waxaa la odhanayaa abu cabdillaahi abu cubayda abu cabdiraxmaan abulxakam saasay la baxayaan kunyadaasi marka maysan marnaba dayn jirin ninaan kunya maba jiraba saas yani waxa weeyaan hooyooyinka iyo hawrarka xataa ummukadaa baa la dhihi jira ummu cabdillaahi oo kale saas oo macnaa nabigeena salawatullhi wasalamu aleyh waad garanaysaan abulqasim baa la odhan jiray soo ma qaasim waa wiilashiisii mid ka mid a marka waa qaab ay carabtu lahaan jireen macna waa ka nebigu sal ly slam odhanaya takannu bikunyatii walaa tasamuu biismi kunyadayda la baxa laakiin magacayga hala bixina saas maana waa intuu nabigu noolaa salawatullah waslamu aleyh saas intuu noolaa war macnaha magaciisa in lala baxa ayna banaanayn marka yani may waxay ahayd tasamuu biismii walaa takanuu bikunyati waan dawroobay macnaha waxa weeyaan kunyadayda ha isku kunyayninoo abalqasim hala bixina laakiin magacayga la baxa oo maxamed aman saas magaca la baxa hadaad macnaa waxa weya aad u bahadaan ama aad doontaan laakiin kunyadayda hala bixina marka kunyadu saasay ahaan jirtay oo waa wixii ama ab lagu bilowdo ama macnaha waxa weeyaan lagu bilowdo yani um lagu bilowdo ummu iyo abu iyo saasoo kale lagu bilowdo macna ayaa la yidhahdaa kunyada can abi shurayxin abu shurayx waxaa laga warinaya anahu kaana wuxuu ahaa yukna mid loogu kinaayoodo oo kinaayo looga dhigo abalxakam ayaa kinaayo looga dhigi jiray faqaala lahu nabiyu sal lay sl nabigu wuxuu ku yidhi ina allaha alle huwa isaga keligiibaa alxakamu keligiibaa mudan inuu addoommada u kala garsooro o kala xogmiyo isagana magacaasi leh wa ileyhi xaggiisuna alxukmu xukmin addoommada la xukmiyana xaggiisay ahaatayo isagay u laabanaysa haddii ay noqoto sharci ay ku kala xukumtagaan in loo dejiyeyo iyo haddii ay noqoto in wax la xukmiyo oo adduunka wixii ka dhici la xukmiyaba isaga keligiibaa iskale way maana adu waxba kuma lihin aakhara haddii la tagana isagaa ilahay addoommadiisa kala xukminaya subxana wa tacala adduunkana waxyigiisaa lagu kala socdaa iyo kutubtuu soo dejiyey waxyaalaha dhacayana isagaa keenaya faqaala wuxuu yihi ninku ninkiibaa wuxuu yidhi qaaladani waxay ka dambaysay hadalkani su-aal nabigu weydiiyey salawatulli waslamu caleyh maxaa lagugu magacaabay abalxakam maxay tahay sababka keenay taasuu kaga jawaabaya faqaala wuxuu yihi ina qawmii aniga tolkay ida ikhtalafuu hadday isku khilaafaan fii shayin wuxuun hadday isku khilaafaan oo isku qabtaan atawnii way ii keenayaan way ii imaanayaan macna iyagoo iswataa faxakamtu baynahum markaasaan u kala garsooraya waan kala saaraya faradiya markaasuu raalli ku noqonayaa kila alfariiqayn labadii kooxood bu markaas ku qancayaan xukunkaygii faqaala nebigu wuxuu yihi sal lay slam maa axsana haada arrinkaa maxaa wanaag badnaysiyey yani wanaagga nebigu dhanku kaga tilmaamay waxa weeye asulxu bayna annaas alislaaxu bayna annaas dadku markiis hayaanoo la heshiisiiyaay waa fiicanta inaad dadka kala dhex gashaayo ma xuma aada fiicanta famaa laka maxaa kuu sugnaaday min alweladi caruur xaggood maxaad ka leedahay qaala wuxuu yihi shurayxun wa muslimun wa cabdullah qaala wuxuu ihi faman akbaruhum kooday ugu daaweyn qaala wuxuu ihi shurayxun qaala nabigu wuxu uhi sal lay waslam fa anta adigu abu shurayx abu shurayx abu shurayx baa tahay marka abalxakam ma tiid man rawa abu daawuud baa wariyey waayruhu fiihi masaail baabkan masaail baa ku jirta alula masalada koobaadi waxa weye ixtiraamu asmaa illah magacyaha ilahay oo la ixtiraamo wa sifaatihi iyo sifaatkiisa oo la ixtiraamo magacyaha iyo tilmaamaha uu leeyahay oo la ixtiraamo walow lam yaqsid yuusan uba qasdinba macnahu macnihiisa yuusan uqasdin qaataa macnihiisa haddaadan u qastaynin maya lama ogola buu leeyahy oo adoon u qastaynin macnihii weeqani ama kelimadani uu ku tusayey ee ilaahay u lahaa macnihii xataa adoon uqastaynin yaa lala bixin buu leeyahy meeshii macnaha waxa weeye aan doonaya inaad taxriiqiya tanay ahayd sheekhu wuxuu leeyahay sheekh ibnu cuthaymiin hadalkaa walow lam yaqsid macnaahu waxbaa ku jira sidaa uu yahay sax uma aha buu leeyahy maxaa yeelay haddaan macnihii la minicsanaynin oo macnihii aan loo qastaynin way iska bannaan tahay buu leeyahy oo uu magacuu yahay uun calam magac uun macnaha mujarad ahoo lala baxay hadduu yahay macnihii ilaahay uu ula baxayna aan meesha la minicsanan oo la fiirinaynin oo loogu magacaabin way bannaan tahay buu leeyahy maxaa yeele saxaabada nebiga sal lla alay slam rag waxaa jiray la odhan jiray alxakam nebiguna uusan magaca ka bedelin sal alla alay slam sida alxakam ibn xari oo kale alxakam ibnu saciid ibn caas oo kale alxakam ibn cabdillahi thaqafi oo kale saxaabi noocaas oo kalea jira qaar xakiim la dhihi jiray way jiraan xakiim sida xakiim ibnu xizaam oo kale waa jira xakiim ibnu xaritin aaifi oo kale xakiim saxaabo badan oo la dhihi jirayna waa jiraan oo nebigu uusan ka bedelin salawatullahi waslamu caleyh marka magacan ay saxaabada loo bixiyey macnihii ilaahay uu ula baxay ee kelimadu ay kutusaysay lama milicsanayo lamana fiirinayo lagamana wado markaas ragga loo bixiy macana isaabaha oo kaleeto alisaaba fi tamyiizi saxaaba oo ibn xajar uu leeyahay kitaabkaas haddaad macnaha waxa weeye yani aada ka fiirisaan magacyo badan oo saxaabadu lahaayan jireen oo sidaasoo kale waa jiraan macana marka haddaan macnihii loola jeedin way iska banaan tahay buu sheekhu leeyahay oo halkaasuu tacliiqinaya maana ahaalidatu masalada saddexaad waxa weeye tagyiiru lsmi magicii oo la bedelo liajli dalika arrinkaa daraadii loo bedelo ixtiraam magaca ilahay la ixtiraamayo in magacyaha loo bedelo laba magacba waa la bedelaa magac ammaan ku tusayo meel uusan adoonku gaadhsiisnaynna gaadhsiinayo qab iyo isla weynan ku tusaya haddii ruuxa loo bixiyo waa in laga bedelo nabigu waa ka bedeli jiray salawatulli waslamu caleyh xataa magacyaha waxoogaa taskiyada laga dareemayay iyo ammaanta dheeraadka ah waa ka bedeli jiray nabigu sal ly slam magacu haddii uu macno xun faa'iideynayo oo macno faaistina faaideynahayo oo wuxuu yahayna nabigu waa bedeli jiray salawatullah waslamu caleyh magac iska dhexdhexaad ah ama iska jaamid ah oon macnoba lahayn ama hadduu macno leeyahay macno makhluuqa u qalma ah magacyaha noocaas oo kaleta macnaha lala baxaa ayib ahalidatu masalada saddexaad waxa weye ikhtiyaaru akbari alabna wiilasha kuwa ugu waaweyn oo la doorto lilkunyati kunya daraaddeed loo doorto markaad doonayso inaad kunya la baxdo caruurta kuwa yaryarha la bixino kaweyn kunya ka dhig mana magaciisa isku lifaaq saasaa laga faa'idaysa waajib laakin ma waajib maaha oo inay waajib waxaa kutusaya xataa waxa weeyaan adoon ilmama dhalin ayaad kunyo la bixi kartaa yani caaisha radi allahu canha waxaa la odhan jiray umu cabdillaahi soo ma umu cabdillahi baa la odhan jiray mana wax ilmahana mayna dhalin cabdullaahi oo macnaha ay walaasheed asmaa dhashay cabdullahi bnu zubayr ayay macnaha waxa wey kunya ka dhigatay umma cabdillah saasay macnaha yidhahdaan marka adoon ilmaba dhalin abu fulan waa iska dhihi kartaa haddii adoon ilmo aadan dhalinba iyo magacaadan ilmo kaagu uusan lahaynba lagula bixi karayo carruurtaada kuwii yaryaraa inaad ula baxdana waa iska baxato iska jaa laakiin waxoogaa waxaa fiican carruurta laftooda saysan u dareemin markaad kii weynaa intaad ka tillaabsato kii yaraa aada wixiisa soo qaadato maxay fahmi karaan carruurta xooga kale ee xasha-aas lama fahmi karo marka ama iska daa ama ka ugu weyn la bax dadka qaarkii waxay sameeyeen gabdhaha hadday gabadha xuraba ataa gabadha waa laga tilaabsadaa wiil baa la raadiyaa gabadha la bax abu fulana la bax taas way macna oo macnaha kunyo ka dhigo waa la mid sidaas way macna laakiin saan sheegnayba waajib maaha hada wabilahi tawfiiq sala allahuma wasalam cala nabiyina muxamedi wcala alihi wasaxbi wasalam walaalayaal darsigaani halkaas ayuu ku eg yahay allah tabaaraka wa tacaala waxaan ka baryaynaa inuu nagu anfaco asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh